بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد القياس القياس قياسكي أيين مرينا أدلة دليلكي أقدم بيي أفراد waxyaabaha la deliishado kii ugu dambeeyey ee afraad ayaynu maraynaa waana alqiyaas wa ama alqiyaasu qiyaaskii fa huwa qiyaasku radulfarci waa faraca u celintiisa ilal asli asalka dib loogu celiyo fi lxukmi xagga xukunka dhexdiisa bicilatin bisababi cilatin cilad sababteed cilada oo tajmacuhumaa labadoodaba kulminaysa wa huwa qiyaasku yanqasimu wuu qaybsamayaa ilaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood ayuu u qaybsami qiyaasu cilatin waa qiyaaska qiyaasu cilaha ah wa qiyaasu dalaalatin iyo qiyaaska qiyaasu dalaalaha ah wa qiyaasu shabahin iyo qiyaaska qiyaasu shabaha saddexdaa qiyaas fa qiyaasulcilati qiyaaska qiyaasulciluhu maa kaanat waa ka ay tahay alcilatu ciladu fiihi dhexdiisa muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi xukunka wa qiyaasu dalaalati qiyaaska qiyaasu dalaaluhuna huwa alistidlaalu waa daliishi biaxadi nadiireyni laba isku mida midkood la daliishado cala alaakhari ka kalena loo daliishado wa huwa an takuuna waa inay tahay alcilatu ciladu daalatan mid kutusaysa calى اlxukmi xukunka mid kutusaysa walaa takuunu yayna ahaanin walaa takuunu ayna ahaanin muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi wa qiyaasu shabahi qiyaaska qiyaasu shabuhu huwa alfarcu waa faraca almutaradidu dhex noqnoqonaya bayna aslayni laba asal dhexdooda fayulxaqu waxaa la haleeshiin biaksarihimaa kooga ugu badan shabahan xagga shabaha bihi isaguu shabaho walaa yusaaru ilayhi laga yeeli maayo oo loo kaxayn maayo maca imkaani maa kii suurtagelnimadiisa miciisa qablahu ka horreeyey ka ka horeeyaa hadduu suurtagel yahay lama samaynayo loo laga yeeli maayo xaggiisa wa min shardi alfarci faraca shuruuddiisa waxa ka mida wa min shardi shuruuddiisa waxa ka an yakuuna inuu yahay farucu munaasiban mid munaasib u ah lilasli asalka mid munaasib u ah wa min shardi اlasli asalkana shuruuddiisa waxa ka mida an yakuuna inuu yahay haabitan mid sugan bideliilin deliil mid ku sugan deliilka oo mutafaqin calayhi laysku waafaqsan yahay bayna alkhasmayni labada doodaya dhexdooda wa min shardi alcilati cilada shuruuddeeda waxa ka mida an tadarida inay qiyaasoobayso fii macluulaatihaa kuwan macluulaadkeega ee ciladu ay ku jirto dhexdeeda oo falaa tantaqidu yayna burin lafdan lafdi ahaan yayna u burin walaa macnan macno ahaanna yayna u burin wa min shardi lxukmi xukunka shardigiisana waxaa ka mid a an yakuuna inuu yahay midla alcilati cilada oo kale fi nafyi xagga anfinta walisbaati iyo xagga isbaatkee sugidda waalcilatu ciladu hiy aljaaliba waa ta soo jiidaysa lilxukmi xukunka waalxukmu xukunkuna huwa almajluubu waa ka la soo jiidayo lilcila cilada darteed loo soo jiidayo ama xagga cilada loo soo jiidayo waxaynu culima haynaa alqiyaas oo daliilkii afraada adilada waxaan soo qaadanay alkitaab waa kow adilada waxaa kaloon soo qaadanay alijmaac waa laba adilada waxaa kaloo soo qaadanay alahbaar ama asunna waa saddex saddexdaa qaybood oo waxyaabaha aan deliishanayno ah ee axkaamta aan u daliishanayno saddexdaasaynu soo aragnay kii ugu dambeeyey waa alqiyaas qiyaaska waa la deliishadaa waxaynu ku garanaynaa in qiyaaska la deliishanayo nebigu sala allahu calayhi wasalam mucaad ibnu jabal markuu yeman u dirayey su-aal ayuu rasuulku mucaad weydiiyey wuxuu idhi mucaadow haddii shay uu kugu soo bambaxo shay haddii dhacda haddii laguu keeno sidee baad u xukumi mucaad wuxuu ihi ilahay kitaabkiisaan ka baadhi nebigu wuxuu ku yidhi hadaad ka weydo ka waran wuxuu ihi sunnaha rasuulka ayaan ka baadhi waxaa lagu yidhi haddaad ka weydo ka waran wuxuu yidhi waan dadaaliyo nusuusta kay ugu dhowdahay ama xagga qur'aanka ha ahaado ama xagga axaadiidta ha noqde eh ayaan isku day inaan haleeshiiyo nabigu calayhi salaatu wasalaam laafta laabta ayuu kaga dhuftay gacanta markaasuu yihi waxaa mahadle allaha waafajiyey rasuulkii rasuulka ilaahay diray xaqa iyo wanaaga waxaynu ognahay in la qiyaasanayo meelo badan iyo axkaam badan oo qiyaasku uu jiro ummaddeennana laga bilaabo min cahdi saxaaba ilaa xilligan aynu marayno culimada ummadda diinta u sheegaysaa masaa'il badan bay qiyaas ku saleeyaan oo ay yidhahdeen xukunkani waa noocaa waxaa lagu gartayna waa qiyaas can ariiqi اqiyaas kaas aayaddaasaa looga qiyaastay ama xadiidkaasaa looga qiyaastay ama naskaasaa looga qiyaasanaya wahaakada haddaba culima waxaa loo baahan yahay o qiyaasku tacriif buu inaga doonayaa maxaa horta qiyaas la yidhah waa qodobkeena koobaad waa tacriifu lqiyaas laba qiyaasku arkaan buu inaga doonayaa waa arkaanu lqiyaas saddex wuxuu inaga doonayaa shuruud baa laynaga rabaa shuruud اlqiyaas afar waxaa laynaga rabaa tusaale tusaalaha waxyaabaha laysku qiyaasanaya dhexdooda dhacaya afartaa qodob ayaa kitaabkeenu maadaamuu bilow yahay ugu dhadhow shuruudahana waa ka soo gaabsanaynaa shuruuduu ciiddaa wax la eg weeye laakiin kutubta inoo iman doontaan kitaabba wax kaga arki doonaa haddii rabbi ogolaado ereyga qiyaasihi waa masder ficilkiisuna facala buu ahaa facala facala ayuu ahaa qaasa ayuu ahaa qaasan yaqiisu qiyaasan bal haddaba culima waxaad ka warantihiin qiyaas ma dhiganay wasankaa ma dhiganay masterkii ulaasiga maa ku dhiganay waynu ku dhiganay ha waynu ku dhiganay wasankan ficilku hadda ma ma ma samaaci buu ugu yimid mise qiyaas buu ugu yimid masterkani waa samaaci waayo ficaalka waxaynu ku dhiganay firaar iyo shibhulfiraar firaar iyo shibhulfiraar maxaa lagu keenayey ficaal haddana waa qiyaas waynu haynaayo ficaal buu ku yimid dee firaarna ma aha wax baxsadayna ma aha wax baxsaday wax shabahayna ma aha haddaba ereygan qiyaas ihi waa masder samaaciya oo hulaafiya weeyi waad ila socoteen qiyaas qiyaaska waxaa loo yaqaanaa in shayga looga qiyaasto shay kale laba shay baa loo kala qiyaasanayaa luqada qiyaaska ataqdiir walmusaawaat baa la yidhaha ataqdiir walmusaawaat waa in shayga shay lagu qadaro ama shayga shay lagu dhereriyo ayaa qiyaas lo odhanaya ataqdiir walmusaawaat waxaad odhanaysaa qistu thawba bidiraac maradan waxaan ku qiyaasay xusulkayga kolkaa maraa la qiyaasayaa ka lagu qiyaasayaana waa xusulkii saas ayaa la yidhaahdaa haddaba qiyaasku luqadda ataqdiir walmusaawaat isdilaaxa culimada ama culimada eh, usuulku ereyga qiyaas ah waxay u yaqaaniin sheekhaa inoo qoray oo wuxuu inoo odhanayaa radul farci ila alasli fi lxukmi bicilatin tajmacuhumaa wa ama alqiyaasu qiyaaska waa eh, isdilaaxa sida qiyaas loo yaqaan wa ama alqiyaasu qiyaaskii fa huwa qiyaasku radul farci waa faraca oo loo celiyo ila asli shayga asalka a ah loo celiyo fi lxukmi xagga xukunkana asal ku ah bicilatin bicilatin bisababi cilatin cilad sababteedna loogu celiyo cilada oo tajmacuhumaa kulmisanaysa tacriifkan arkaantaynu ka dhadhansanaynaa arkaanta qiyaasku waa afar baa la yidhaahdaa afar rukni ayuu qiyaasku leeyahay o waa farac farac waa inuu jiro rukniga koobaad waa farac rukniga labaadna waa asal rukniga saddexaadna waa cilo rukniga afraadna waa xukunka la baarayo xukun xukun in lasoo saaro maxaynu nidhi arkaanta qiyaasku baabkani uu qaadanayo afar baynu ka dhignay arkaantii baabkan ko waa maxay baynu nidhi waa farac faracu waa waa xuk dhacdada iyo shayga xukunkiisa la baarayo ayaa farac la yidhaha shayga xukunkiisa la baarayo ee qur'aanka iyo xadiidkaba laga waayay xukunkiisu wuxuu noqonayo farac baa la odhanayaa farac weeyaan shaygaasi oo farcu waa ka xukunkiisa la raadinayo laba asal baynu qaadanay asalku waa maxay waa shayga kaa u dhadhow ee qur'aanka lagu sharxay xukunkiisa ama axaadiista rasuulka lagu sheegay xukunkiisa asal baa la odhanayaa kaana cillo ereyga cilada ah waxaa loo yaqaanaa waa macno iyo cillo ka dhaxaysa asalka iyo faraca oo xukunka keensaday ama xukunka ku tusaya asalkaa xukunkaas wuxuu u qaatay ciladaa faracaasna cilladii waa laga helayaa ta aynu siino aynu siino oo hala yidhaahdo xukunkii waa la siinaya ciladuna waa shayga asalka iyo faracaba ku dhex jirta maala in bur bur lagu iibiyo waa mas'ale ribowiye weey oo riba waa ribowi wey bur bur lagu iibinaya haddii aan shuruudihiisa la helin ribay noqoni bur bur lagu iibiyey bur bur lagu iibiyey macnaheedu waxa wey ha isla egaadaan marka koobaad maxaa loo baahan yahay inay isla egaadaan tafaadul yuuna gelin hadduu tafaadul galo tafaadul hadduu galo ribo lahuba ayay noqonaysaa kow ha isla egaadaan waa qodobka koobaad waa isku jinsi sow ma aha ha isla egaadaan laba maxaynu u baahan nahay isla egaanshaha kadib waxaynu u baahannahay in goobta lagu kala guddoomo in goobta lagu kala guddoomo in midkood kolkaa muajal laga dhigo ama ay tahay kiilo bur bura ah ayaan kaa qaatay kiilo bur-ah ayaan adna ku siinaya iga aan ku kala iibsano adu kiiloogan qaado maanta iyo kan gelinka dambe adna kaagi war maya maya lama ogola in meesha lagu kala dhaqaaqo lama doonayo waa shuruudaha lagaga badbaadaya ribada ayaynu hayna haddaba shuruudaha hadda uma jeedne waxaan u jeednaa ciladii burkan maxaa keenay ribanimadiisa madaahibku way isku qabteenoo waxaa la yidhi aimada rag badani waxay qaateen waa aducma quudaysi noloshani waxay ku taagan tahay dee quud wax la cuno kolka quudaysiga cunidan la cunayo waa cilada keenaysa ribowiga ka dhigaysa waa cunida ragga qaarkoodna waxay dhaha may cunida ma aha waa miisida wax la miiso kolka ciladiibaan baadhayna waa miisida ragga qaarkoodna waxay dha labadaba iskugu kaayo geeya burku wuxuu u noqday ribowi waa quudashada la quudanayo ilan sicir barar baa adduunka lagagala dagaalamayaaye sicir barar waxyaabaha la quudaysta sicir bararka keena waa quudashada la quudanayo iyo miisida la miisayo eeg hadda eeg cilatu ducmi baan raadinaynaa cilatu ducmi imaamu shaafici quudashadu ka dhigay cilatu ducmigu inay cunidda quudaysiga waxaan quudka ah inuu yahay oo adduunka waxaa diinteennu ay inafaraysaa quudku inuu fadhiyo sicir bararada in la geliyo maaha lacagaha iyo cuntooyinka iyo cabitaanada iyo waxyaabahaaso maydaan arag noloshu ay ku taagan tahay waa lagala dagaalamaa haddaba burkii cilada ribanimada keentay ee ribowi ka dhigtay sawquudaysi ma aha beriiska xadiidku ma sheegin xadiidka rib ribada ka hadlayaa ma sheegin beriiska haddaba beriis beriis lagu iibinayo ribowi ma nidhaahna oo kala badanin ma nidhaahna nacam hadda beriisyadii isku qiimo ma aha beriiska nooc baa jira baasande la yidhahdo la goyn karayninba oo aada u qaaliya qolooyinka iibiye ayaa inoo garan lahaaye beriisku ma isku qiimaa ya mid waaweyn oo fartaa laala egon kaaba degaynin baa jira oo qasab lagu malaha markii la beerayey ayaa timikii waxay ku sameeyeen maynu garanayna mid waaweyn iyo iyo midan midan dhadhan lahayn iyo waxyaaba badan bu iskugu jira aad buu u kala qiimo duwan yahay hadaba haddaad haysato gadbad beriisa oo nooca deqaaliga qaaliga ee baasintaha ama wax lamidka aynu nidhaa ah, ama xamsaha aynu nidhaa ah, magacyada aynu ula baxnay beriiska nooca qaaliga ah hadaad gadbad yar ka haysato ama kiilo ka haysato beriiska kan jabanna ad kiilo ka haysato ama ad gadbad ka haysato ma waxaad moodaysaa in la kala badinayo war beriiska baasintaha marka lagu yidhaha intaasi waa toban dollar kan kalena intaasi waa saddex dollar ama waa shan dollar marka lagu yiraa hays odhanin qiimihii ha la eego oo war laba gadbadood ii keen adiga oo ka jaban ah anna gadbad aan kuu keena ka qaaliga ah saa aan ku kala iibsano waa ribe waa riba eh? lahube eh? waa yaqiin inay ribo tahay waa riba sheekh waa ribe eh? waxaa la doonayaa haysla egaadaan qiimahooga lama heegayo warso ma doonaysid beriiska inaad ka jaban iibsatid dee kaagaa adaa wax rabe kaagan qaaliga a keeno isku dhaafsada ama kiilo iyo kiilo ama gadbad iyo gadba ha isku kiin la egaadaan ha idiin haduu hadduu ka jabani doonayana warna beriiska qaaligaan rabta suuqa geeyo lacagtiisa keen lacagtiisa ku iibso laakiin isaga haddaad doonayso inaad ku iibsato de waa ka kalaan ku yeelaynin oo ku odhanaya qaali buu igu soo galay uu ka qaalisan yahay ku odhanaya laakiin si aad ribada uga badbaadaa la rabaa haddaba beriiska maadaamuna xadiidku sheegin waxa looga waxa laga helay beriiskii ciladii baa laga helay ribada ka dhigtay burka iyo qabadinka maxay ahayd ciladii burka ciladda ribada ka dhigtay waa ducma quubaysi sow maaha dee waa la hadaba haddaba beriiskii maadaamoo aayadi ayna sheegin xadiidna uuna sheegin beriiska waxaynu uga qiyaasanaynaa inuu ribowi noqonayo yaynu uga qiyaasanaa beriiska burkaynu uga qiyaasana arkaantii afarta ahayd bal haddaba burka iyo iyo beriiska isku eegoo ka soo saara arkaantii afarta ahayd burka iyo beriiska bal ka soo saara asalkii waa kee kii nasku waa burka fariciina waa kee waa beriiska ciladiina waa maxay ciladiina waa maxay waa ducmada quudaysiga waa ciladani marka la iskaga qiyaasanay waa inay labada shayba ku jirto kaa xukunkiisu cad yahayna waa in ciladaa laga helo kan xukunkiisu una cadayna waa in ciladaa laga helo kolka waxaa la odhanayaa ciladii way ku jirtaa waxaad tidhaahdaa away ah, xukunkiina waa ribowinnimo ribowinimo beriisku waa ribowi burkuna waa ribowi waynu iskaga qiyaasanay markaa haddaba isku keen la egaadaan wax isku leeg haynoo noqdaan markaan iibsanayno tafaadulkii aynu ka ilaalino iyo shuruudihii ribada aan raacno maalan aayad qur'aana ilaahay wuxuu ku yidhi subxaanahu watacaala labada waalid isagoo inagala hadlaya walaa taqul lahumaa falaa taqul lahumaa uffin labada waalid ha ku odhanin uf baa lagu yidhi uf labada waalid uf ha ku odhanin waa kelmad sow ma aha talow kelmadan waa labada waalid loo diiday cilada loogu diiday waa maxay kelmadan ufta talo maxaa loo diiday ya waa dhib sow maaha waalidkii bay dhibaysaa wax waalidka dhibaya walow kelmadba ha ahaade uf waalidka kuma odhan kartid de ile waa kelmadu waalidka una jeclayne mise u jecel yahay baynu nidhahnaa may ma jecla uf kuma odhan kartid haddaba waalidkaa waa kelmad mamnuuca inaga reeban inaga hadhsan weeye falaa taqul lahumaa ufin se waalidka aayaddaa naskaasi ma sheegin inaan waalidka uf lagu odhanaynin in waalidka la feedhfeedho ka waran ama la garaaco haddaad waalidkaa tidhaa ilaahay waalidka ha garaacina meelna muu inagu yidhi aayad layna leeyahay waalidka ha dilina aragteen dee maynaan arag xadiid inale haddaa waalidka ha garaaci maad aragtay m maynaan arag waalidka inaynu nidhaa ilaahayba ma sheegin in la daayo ka waran inaan la garaacin ilaahay ma sheegin halna iska garaaca in la yidhaah waa khalad haddaba yaa imika bal axkaamtii soo saara afarta ahayd arkaantii afarta id soo saara yaa asal ah waalidka ufta lagu leey waa asal waayo qur-aanka sheegay yaa farac ah waa darbulwaalid waalidka in la garaacaa waa waa waa waa farac yaa cillo ah haddaba cillo labadanba ku jirta waa inaynu helaa cillo labada weli ku jirta waa maxay aliida waa dhibida maadaama waalidka ufta loogu diiday way nacayaan ama way dhibaysaa dee garaac ma loo ogolaan baad u malayn waar garaac culima ma loo ogolaanaya may aad iyo aad ba loogu diiday garaacna wax meesha la eg maaha haddaba waa xaaraan baynu odhan waalidka in la garaacaa aayadda sheegaysa in waalidka la garaaca inay xaaraan tahayna waa qiyaas aynu uga qiyaasanay falaa taqul lahumaa uffin ufa ku odhan halkaasaynu maraynaa wa ama alqiyaasu qiyaaskii fa huwa qiyaasku radulfarci faraca oo loo celiyo weeyi ila اlaصli asalkiisa loo celiyo faraca in asalka loo celiyo faraca in asalka loo celiyo ayaa ayaa aqyaas fi lxukmi xagga xukunkana loogu celiyo bicilatin bisababi cilatin cilad sababteedna loogu celiyo cilada oo tajmacuhumaa kulminaysa ciladana waa inay labadaba ku jirtaa kana waa inay ku jirto kana waa inay ku jirto wa huwa qiyaasku yanqasimu wuxuu u qeybsamayaa ilىa ثaلaaثaةi aqsaami saddex qaybood wa huwa qiyaasku yanqasimu wuxuu u qaybsamayaa ilىa ثaلaaثaةi aqsaami saddex qaybood ayuu qiyaasku noqon aqsaam qiyaaska uu leeyahay buu sheekhu keenay waa saddex qaybood ayuu qiyaaskii noqday qiyaasu cilati waa qiyaaska qiyaasulcilaha ah wa qiyaasu dalaalatin iyo qiyaaska qiyaasu dalaalaha loo yaqaan wa qiyaasu shabahin iyo qiyaaska qiyaasu shabaha ah waa qiyaasulcilo iyo qiyaasu dalaala iyo qiyaasu shabah saddexdaasaa qiyaaska culima loo qaybinaya qiyaasulcilo qiyaasu dalaala qiyaasu shabah saddexdan qiyaas maxay kala yihiin qiyaasulciluhu waa ka ciladu ay waajibinaysaba xukunka in xukunkanba la sameeyo ciladana waajibinayso sugaysaba oo asal u ah fa qiyaasul cilati qiyaaska qiyaasul cilihi ihi maa ka weeyaan kaanat ay tahay alcilatu cilada fiihi ku jirtaa muujibatan mid keensanaysa lilxukmi xukunka hadday ciladuba xukunka keenayso maxay maxaynu odhani markaa ciladuba hadday ciladaniba sababtii xukunkaba tahay qiyaaska maxaa la odhan qiyaasulcila ciladaa loogu magac darayaayo xukunkaba dee ciladaa keentay waa aayaddii hadda aan sheegaynay falaa taqul lahumaa uffin labada waalid uf ha ku odhan waa nahyi falaa taqul waa nahyi annahyu lmulaq yaqtadi taxriim labada waalid in uf lagu yidhaa waa shay xaaraan ah oo ilaahay qofka ku kaca uu cadaabayo qofka ku kaca ee arrinkaa ku dhaqma ee sameeya ilaahay wuu cadaabayaa waalidka dee habaarkiisuna maxad maxaad moodeysaa waa gantaalaha muwajaha la yidhahyo kale muwajaha itijaaha ma aha gantaalada noocna itijaah baa la yidhahda noocna muwajah baa la yidhahdaa itijaah waa dhinacaa un iga rid imika muslimiintu siday u badan yihin itijaah bay wada sitaan iga jiheen weeyi muwajah waa nooca la hago waxaad mooddaa in la hagayaad mooddaa waalidka ducadiisa waa kulama seegayaan lagama yaabo hadduu waalidkaa ku habaaray way kaa muuqan doontaa dabkaagay ka muuqan doontaa nin baa la ii sheegay ubad hadda aan dhalin buu soo gotay gaajo iyo ciil saas usoo gotay qaanso ayuu noqday ubad ma hayo waxba hanti ma hayo wuu dawarsadaa dadkooguna waa buuxo waxaa la ii sheegay inuu hooyadii dilay hooyadiibuu garaacay hooyadii markuu maruun ma aha caaday u ahayd hooyadii kelmad bay ku oran jirtay booyo gablan iyo gaaji ka ohan jirtay gablan iyo gaajaan ilahay kaaga baryey gablan iyo gaajo gablankii wuu yaho hadda ubad ma hayo gaajadiina wuu yaho wuxuu la <laughs> eh, soo qaansoobay waa gaajo iyo ciil kolka waad aragtaa waa waalidku waa khatar weeyi haddaba markaynu nidhaa falaa taqul lahumaa uffin markaynu nidhaa falaa taqul lahumaa uffin waalidka uf ha ku odhanin ama kelmad ay nacaan ha markuu ilaahay ina leeyahay ciladu waa aliidaa waa dhibka hadaba dhibida waalidka la dhibayaa iyadaa keentay xaraanta ufta inaad ku tidhaa ilaahay uu ka dhigay iyadaa keentay ciladaasi wax kasto laga helo de wa wa waa looga qiyaasanaya waana qiyaaska qiyaasucilaha laodhanayo fa qiyaasulcilati qiyaaska qiyaasulciluhu maaka weeyi kaanat ay tahay alcilatu ciladu fiihi dhexdiisa muujibatan mid keensanaysa lilxukmi xukunka mid keensanaysa qiyaaskaa qiyaasulcilaa la odhan waana kaa hadda aynu sheegaynay ee aayadda qur'aanka aan ugu soo marnay wa qiyaasu dalaalati qiyaaska qiyaasu dalaaluhuna huwa alistidlaalu waa daliishi la deliishanayo biaxadi nadiirayni laba iskumida mida midkood calal aakhari ka kalena loo deliishanayo laba isku mida ayaa la deliishanay midkood oo ka kale loo deliishan cilada ku jirtaa waa inay xukunka kutusayso laakiin ayna xukunka iyadu waajibinaynin wa huwa an takuuna alcila ciladu waa inay tahay daalatan mid kutusaysa cala alxukmi xukunka way kutustay walaa takuunu mase ahaa muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi khilaaf baa geli kara haddaba cilada kol haddii qiyaaskani qiyaasu dalaale uu yahay oo ciladu ayna xukunka waajibinayna laakiin xukunka ay kutusayso uun khilaaf baa geli kara qiyaasulcilaha laakiin khilaaf ma gala dee qiyaasulcilaha marka lagu yidhaahdo war cilada xukunkan keentay waa maxay dee muujibadii inuu soo qaado war waalidka maxaa uf loo odhan waayey ma way jecel yihiin baad odhan jacayl xaddaaf ay jecel yihiinoo jacaylka xaddaafkaa loo diidan yahay man idhahnaa ufta ayay jecel yihiin jacayl xaddhaafa maya haddaba waa maxay uftin maxaa loo so iskama cadda waxaa loo diidaya ma cid baa ka hadli karta o odhan kara cillo kalea jirta qiyaasu dalaaluhu waa waa waa ciladaa ah, muujibase ma aha tusaaluhu waa tusaalihii kale een markii dhaweyd sheegaynay tusaalahan soo qaadanay muxuu ahaa burka iyo beriiska eeg burka iyo beriiska welibana xadiidka saxiixa ah waxa alfaadiisa xadiidka markaan eegno ducmada way ka muuqataa imaamu shaafici siduu lafdiga xadiidku ka qaatay ducmada ay ayaa ka muuqata xataa kolka waxaynu doonaynaa markaad tidhaahdo burka ama xadiidkaba aan dib ugu noqono burka sababta ribadu ay u gashay waa ducmaysi iyo quudaysi bay culimadu yidhaahdeen qaar badani waa quudaysi la quudanayo quudaysiga ayaa loo diidan yahay sicir bararka ilain quudka haddii sicir barar uu galo adduunkaa nololi uma taal adduunkaa nololi uma taal xaaraantaa badanaysa oo tuugadaa badanaysa oo khayaanada waxa weeye waa duruufo kalea imanaya duruufo kale oo aynaan garanaynin ayaa imanaya kolkaa daba waxaa jira burku ribowinimadiisa ducmadu waa daallo uune muujibo ma aha sidaa darteed khilaaf baaba golo dee keli baaba la yidhiba khilaafku wuu geli karaa cilladu hadday daallo tahay wa qiyaasu dalaalati qiyaaska qiyaasu dalaaluhu qiyaasu dalaaluhu huwa alistidlaalu waa in la deliishado biaxadi nadiireyni laba isku mida midkood waa in la deliishado cala aakhari ka kale loo deliishado wa huwa an takuuna alcilatu ciladuna waa inay tahay daalatan mid kutusaysa cala alxukmi xukunka walaa takuuna ayna ahaanin muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi xukunka mid waajibinaysa sheekheennu wuxuu u soo qaatay alqatlu bimuhaqal yuujibu alqisaas hadduu qofku wax culus kugu dhufto uu kugu dilo ood u dhimato wax culus oon af lahayn hadduu qofku midi uu kugu dhufto ama waran uu kugu dhufto ama eebo uu kugu dhufto ama toorey uu kugu dhufto ama uu seef kugu dhufto ama uu gudun iyo faash kugu dhufto wax af leh hadduu kugu dhufto waad ogtahayo waxani waa wax dilaa qofka hala dilo ayaa meesha taal hadduu haddaba qofku wax culus kugu dhufto ka waran barkimooyin badanunbu isku soo xidhxidhay waa barkimo barkimooyinkii wax culus bay noqdeen oo intuu bartaa kaaga dhufto unbaad mergiyada intuu kaaga dhuftay unbaad kooma gashay waad u dhimatayba maxaynu odhanayna waxaynu alqatlu bimusaqal ama shay aan af lahayn ulba ka soo qaado laakiin miisaan le ama waxaad ka soo qaadataa birahan waaweyn ama dhagaxba ka soo qaado waxaan af lahayn ayuu qofka ku dhuftay markaasuu qofkii u dhintay dee aayad sheegaysa waxaan af lahayn haddii lagu dilo qofka in la dilayo iyo inaan la dilaynin ma jirto ma qatli ma camdi baynu ka dhignaa qofkan ma camdi baynu ka dhignaa oo dil waxaynu waa la dilayaa ma ma khada baynu ka dhignaa oo waxaynu diya la bixinayaa maxaa la samaynayaa alqatlu bimuthaqal yuujibu alqisaas bay culimadu qaateen waxaa looga qiyaastay shayga muxadadkee la afeeyey ee af kale haddii lagu dilo sow lama dilaynin kii oo kale looga qiyaasanaya ciladuna waa maxay waa kasnima meesha taala mid kasta kasbaba ku jira hadduu qofku midi kugu dhufanay dee kasba kugu dhuftay hadduu qofku barkimooyinka u isku soo xidhxidhay ama waxyaabaha kale uu kugu dhufanayana dee kasbay ka tahay ma mid ma kamaa ah? kamama kama meesha kuma jiro kasnimadaasaa la eegaya alqatlulcamdigaasaa la eegaya alqatlulcamd hala dilo qofka oo hala hala qisaaso wa qiyaasu dalaalati qiyaaska qiyaasu dalaaluhu huwa listidlaalu waa daliishi biaxadi nadiireyni laba isku mida midkood la deliishado cala alaakhari ka kale loo deliishado wa huwa an takuuna alcila ciladu waa inay tahay daalatan mid kutusaysa cala alxukmi xukun mid kutusaysa walaa takuuna ayna ahaanin walaa takuuna maynoo kordhagay maynoo fadxiye walaa takuunada allaa markuu wato ya soo ma kordhignaa saasaan doonayey wiiga goday walaa takuuna ayna ahaanin muujibatan mid waajibinaysa lilxukmi xukunka mid waajibinaysa qiyaas qiyaasu shabah baa isna jira culimo wa qiyaasu shabahi qiyaaska qiyaasu shabahu huwa alfarcu waa faraca almutaradidu ee dhex noqnoqonaya bayna aslayni laba shay oo asal ah dhexdooda ayuu noqnoqonayaa laba shay oo asala ah ayuu dhex noqnoqonayaa fa yulxaqu waxaa la haleeshiin biakarihimaa kooga badan ayaa la haleeshiin shabahan shabihidda bihiisa guu shabaho kuu in badan shabaho ayaa la haleeshiinayaa maalan waxaa jira qof addoona addoonkaa haddaan wax siiyo addoon baan maanta soo kaxeeyey waa balkaali baan idhi waa maalin ciido waa la faraxsan yahay waxbaa isku dhiibayaa oo la iska farxinayaa waxoogaa dhowr boqol oo dollar ayaad addoonkii jeebka ugu riday qofkaasi waa qof adoona ah. ma yeelanaya markaad tihi adaanku siiye mise mise sayidkiisii baa yeelanaya adoonka marka waxaa yarayd u dhiibtay yaa yeelanaya fridu hadday maanta ama hashu hadday daaq wanaagsan soo daaqday caanaysato caanaha yaa iska leh iyada ya mise qofkii lahaa yaa iska leh qofkii lahaa unbaa iska leh kolkaa hadde waxaan uga soconnaa addoonkaasi mar waa dad oo dad buu wegyahay waa de ninkan hadlaya hadbuu doona soomaaliga yaqaan ee kula sheekaysanaya wuu kula sheekaysanaya waad aragtaa dee waa dad dee waxaa la siiyey muuna talow yeelanay marna waa addoono addoonku xoolaha ayuu shabahaa xoolaha ayuu shabahaa dhinac haddaba qof xora buu shabahayo waa insaan mukallaf ah oo ficilkiisa laga abaalinayo loona ciqaabayo guursanaya waxna furaya awaamirtii shareecada iyo nawaahidiisiiba ay laazimayso waa kolkaa dadku shabahaa dadka ayuu shabahaa caadiga ah marna addoonku xooluhu shabahaa almaal walbahima ayuu shabahayaa oo xoolaha ayuu ayuu u egaanayaa waayo dee sawka sayladaha lagu kala iibsado addoommada waa la kala iibsadaayo sayladuhu markay jireen addoommada waxa ugu qiimo badnaa kuwa tima adagta ah nin tima adaga ninka qaalisanaa ma jirin tima adagta sidaa darteed fuqahada cilada ay sheegi jireen ay oran jireen adoonka waa lagu celin karaa waxa kamid ah, hadii madaxa dawo loo soo mariyo qofka waa la celinayaa baa la oran jiray oo la ogaado timihiisa inay caadi u adkayn waa la celinayaa ma waa khiyaano waa timo adag baa la dooni jiray kolkaa timo adagta talow maxaa keenay inay ka qaalisanaadaan dadka kale waxa la baadhay xagga adkaysiga iyo sabirka soo arag adkaysiga iyo sabirka waxa kaloo la baadhay xagga awoodan waxqaadida miisaan marka la dallacayo oo kale addoommada tima adagta ah, nimanka tima adagta la odhan jiray hadda inagu tima adagta malaha dad dee soomaaliyeed baaba na uma jeedna dadkaa wax tima adagun baynu inagu ujeednaa waxay dooni ha noqdaane kolka dadkaa timaha adag laguma gaadhi jirin xagga adkaysiga iyo xagga waxqaadida toona qaali ahaan jireen addoonka sayladaa lagu kala iibsanayaayo wakaa hadduu doono dee ku khaaimayaaba bal haddaba addoonkaagiiyo ka waran wuu ku khaa'imayaa mararka qaar baa digaagu dhiibi addoonkii ararado digaagan sayilada maanta gee sayilada gee digaagan adna isa soo baaya markaasuu odhanayaa digaagii maanta wuxu marayay intaa anigana waxa lai dhaafi waayey intaa eegada isagii baa isbaayacaya maogtahay addoonkani hadda dhinac markaad eegto xooluu ka shabahaa dhinac markaad eegtana waa kanoo dee dadkiibuu ka shabahaa addoonka yaa haddaba xaggee la raacinaya maxaynu nidhaahnaa haddii wax la siiyo ma isagaa milkiyi oo dadkaynu ka dhignaa mise xoolaynu ka dhignaayoo sayidkiisaa milkiyi baynu odhanaynaa warka ugu shabaha badan yahay baa la haleeshiinaya kuugu shabaha badnaaday xagga tilmaamaha iyo sifaadkana waa maalka bes addoon haddii wax kasta la siiyo waxba ma yeelanayo addoonka walaalkii oo hadduu dhinto walaalkii muu dhaxlayaa eeg saddex nin baa walaalaah mid baa maalqabeena waana xor walaalkiisa kalena waa xor walaalkiisa saddexaadna waa addoon maalqabeenku markuu dhintay yaa soo hadhay labaa soo hadhay saw aha labada soo hadhay waa kii addoonka ahaa iyo iyo kii xorta ahaa kaa addoonku hadduu dhaxlo dee isagu ma yeelanaya yaa yeelanaya sayidkiisii hantidii wuxuu u geeyey nin ajnabi ka ah buu u geeyey baa la yidhi halaga baa la markaa ha joojiyo waa laga joojiyo dhaxalkii ma yeelanayo wa qiyaasu shabahi qiyaasa qiyaasu shabuhu huwa alfarcu waa faraca almutaradidu dhex noqnoqonaya bayna aslayni laba asal ayuu dhex noqnoqonaya makana la haleeshi makana ku ugu shabaha badan yahay ba marka la haleeshiini min shuruud alqiyaas qiyaaska shuruudiisi ayuu sheekhu doonaya halkana inuu inala yar eego shuruud buu qiyaasku qaadanaya min shuruud alqiyaas wa min shard alfar'i far'a shuruudiisa waxa kamida far'u shuruud buu leeyahay an yakuuna waa inuu yahay munaasiban mid munaasib u ah lilasli asalka horta kow ka asalka ah munaasib ha u noqdo waa shardiga koobaad xabaddaasuba xabaddaasuu ka soo qaatayba farca shuruudo badan baa jira culimo laakiin kitaabkeenu de waa mukhtasar wa min shardi lfarci farca shuruuddiisa waxaa ka mida an yakuuna inuu yahay mintani waa tabciidiyo maxayna tusaysaa wa min shardi lfarci markuu yidhi eeg wa min shardi lfarci inuu shuruudo kale jiraan oo sheekheenu xabadan uu soo qaadayaa inay mid ka mida uun tahay shuruudihii shuruudihii mid ka mida un weeyaan waynu aragnaa waxaynu ognahay salaada qofka tukanaya waxaa la yidhi hadday kaadi kulul ku hayso ama saxaro darani ay ku hayso war salaadda ha tegina maxaa lagu yidhi iska soo kaadiyo iska soo gudo dantaada saw ma aha so ma soo gudanayso kadib ma soo weysaysanaysid mise waad waad adkaysanaysaa ya may ma adkaysanaysid waar iska soo danayso si nafisa usoo maxaa lagugu diiday u tuka maxaa lagugu diidaya waa tashwiishulqalbi qalbigaaga ayuu tashwiish baa ku furnaanaya kaadida dee nin dagaal ku jiraa tahaye ma nin ilaahay baryayo hortaagan baa tahay haddii kaadi kugubayso iyadaasun baad iska ilaalidaa dagaalkaasaad ku jirtaa gaadh baad haysaa waa khatar kolkaa iska soo nafis baa lagu yidhi haddaba wax kastoo tashwiishkaa aynu ka helno oo shabahadee xaaqinka shabaha xagga tashwiishkana ka shabaha waxaynu odhanaynaa warle xeer aynu ka dhigno wa min shardi lfarci faraca shuruud shardigiisa waxaa ka mida wa min shuruudi lfarci maydin yidhi shuruud jamaca ma ka dhigay mushkilad male haddii shardi laga dhigay laftiisu waa macnihii jamaca wey waa min shardi lfarci farca shuruudiisa maad odhanaysa jamac baad ku macnayni ila waa mufradu mudaafun limacrifatina wa min shardi lfarci farca shuruudiisa waxaa ka mid a an yakuuna inuu yahay munaasiban mid ku habboonoo munaasib u ah lilasli asalka waa ko wa min shardi lasli asalkana shuruudiisa waxaa ka mid a an yakuuna inuu asalku yahay haabitan mid sugan bidaliilin daliil ku sugan daliilkoo mutafaqin calayhi laisla waafaqay bayna alkhasmayn labada doodaya asalka wax looga qiyaasanayaa hadduuna isaga laftiisba daliil lahayn maxaa looga qiyaasan asalka laftiis waa inuu daliil laysla ogol yahay uu leeyahay wa min shardi alcillati cilladdana shardigeega waxaa ka mid a an inay qiyaas noqonayso fii macluulaatihaa kuwa la cileeyey oo dhan ee iyada lagu cileeyey wax kastoo cilladaa laga helay inay tahay dee mid dhex wareegaysa oo qiyaas u abaa ah la doonaya falaa tantaqidu ma burayso ciladu lafdan lafdi ahaan iyo wa macnan macno ahaantoona uma burayso macluulaadka oo dhan ayaa laga rabaa in laga helayo kolka waxaynu u baahannahay idiraadkii unbu macnaynaya falaa tantaqidudu waa idiraadkii unbu macnaynaya idiraadkii intiqaad yaan la helin oo yaan la waayin buu ku leeyahay markaa waynu haynaa falaa tantaqidu inuu intaa iskaga daysta ahayd lafdan walaa macnanta uu iska badaayo hadduu doono falaa tantaqidiyayna burin ciladu oo yaan qaarkood laga waayin lafdan lafdiga walaa macnan iyo macnaha toona wa min shardi اlxukmi xukunkana waxaa loo shardiyaa an yakuuna inuu yahay midla alcilati cilada oo kale fi nafyi xagga nafyiga iyo waayidda iyo wlihbaati xagga isbaatka xukunku ama haddii cilada la helo waa in la helayo haddii la waayo waa in la waayayo sidaas oo kale wlcilatu ciladuna hiy aljaalibatu waa ta keenaysa soo jiib jiidaysa lilxukmi xukunka xukunkaba yaa soo jiidaya cilada walxukmu xukunkuna huwa almajluubu waa ka la soo jiidayo lilcilati cilada xaggeega culimo xaggaana qiyaaskii ayaa inoogu dhammaaday in sha allahu tacaala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala aclaa wa aclam